kulanti waxaan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiya aad ka dhegaysataan kale kulanti wacan wanaagsan waa maalimo isniina taarikhdu waxay ku beegan tahay laba-iyo bisha janaayo sanadka laba qodobada barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid noqon doona dowladda masar oo sheegtay inay diyaar u tahay in soomaaliya ay siiso taageero milatari oo ay dhulkeeda ku difaacato soomaalida minnesota ee dalka maraykanka oo qabanqaabinaya dibadbax xooggan oo ay kaga soo horjeedaan damaca etoobiya ciidanka booliiska soomaaliya oo gacanta ku soo dhigay nin ku eedeysan in uu gooracay wiil uu adeer u ahaa qodobada kale waxaa ka mid noqon doona ku dhowaad konton ruux oo ku dhintay qarax ka dhacay koonfur galbeed dalka shiinaha guddoomiyihii gobolka florida oo iskaga haray tartanka xisbiga jamhuuriga uu ku soo saarayo musharaxa ugu tartamaya doorashada soo aadan ee maraykanka iyo dab xooggan oo ka kacay suq ku yaala qaybta uu ruushka ka haysta waddanka yukrain qodobadaas wix kale nugu soo kordhay xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan marka kale soo dhowaada yadu dadka way ugaadhataa ole way ugaadhataa Hallelujah. liiderkawdaran ilaali laali dib u soconna waysaga waynaada hareemiye dadka liiderkawdaran ilaali laali dib u soconna waysaga وكرد عليك ولا تيأم دوبا wax lagu sugnaata an intaasi ku dhaafnay istaasu xidaafuru tahay barnaamijka ogaala ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baabaa iyo bukhliga iyo beenta iyo barakaca ah iyo barya aadamiga allahaynaga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobad toobadla'aanta allahaynaga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadab la'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahaynaga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusida isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahaynaga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraada iyo xumaanta allahaynaga nabadgesho calooshu qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahaynaga naga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahaynaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahaynaga naga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahaynaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahaynaga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo darisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo khalkhalka iyo khilaafka allah inaga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaabo nooga yeel carrabka yaga allow ismul acdamka ku beeg qaybaha hore ee barnaamijka ogaal ayaan guda geli doonaa oo idaacadda kulmiye magaalada muqdisho idin kaga imaanayo haddii aan ku bilownana magaalada qaahira ee xarunta u ah dowladda masar waxaa ka dhacay kulan ay si gaara ah u yeesheen madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmahanba ku sugan magaaladaasi iyo madaxweynaha dalka masar cabdilfataax asiisi kulankan waxa uu ka dhacay oo soo dhaweyn gaarana lagu sameeyey madaxweynaha soomaaliya madaxtooyada dalkaasi masar ee magaalada qaahiro ku taala iyadoona labada hogaamiye ee labada dal ay si gaara ah uga wada hadleen arrinta la xiriirta damaca itoobiya ee ku aadan badda soomaaliya waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu uga mahadceliyey eh, dhigiisa dalka masar sida ay dowladiisu u garab istaagtay madaxbanaanida soomaaliya sidoo kalena ay u taageertay waxaana uu sheegay in arintaasi ay tahay mid taariikhi ah sidoo kale madaxweynaha dowladda masar cabdilfataax asiisi ayaa dhinkiisa waxa uu tilmaamay saameynta amni iyo sidoo kale dhaqaale iyo mid siyaasadeedba uu gobolka uu ku yeelan karo xadgudubka ee dowladda etoobiya ee ku sameysay madax banaanida iyo midnimada soomaaliya waxa uu sidoo kale uu sheegay in si weyn ay dowladiisu uga soo horjeedo in la kala dhantaalo midnimada iyo madax banaanida dhowleed ee soomaaliya waxa uu sheegay inaysan indhaha ka fiirsan doonin xadgudubkaas maadaama ay soomaaliya iyo masar ay yihiin laba dal oo qaanwadaag ah kuna midaysan dalada carabeed iyo kuwa afrika xeerka jaamacadda carabta waxa uu dhigayaa in aan wadajir u difaacno dalkii carbeed oo ay soo food saarto khatar jiritaan sidaas awgeed dowladda masar ma aqbalayso in la farageliyo laguna soo xadgudbo midnimada iyo amniga soomaaliya awoodda masar yaan la tijaabin oo la handadin walaalahood gaar ahaan dalalka walaalaha ah ee naga codsada in aan garab istaagna ayuu yidhi madaxweyne siisi waxa uu sidoo kale madaxweynaha eh, wadanka masar cabdilfataax asiisi uu sheegay in markasta dowladda masar ay diyaar u tahay in soomaaliya ay ka caawiso waxyaabaha ay u baahato gaar ahaana arinta milatariga oo ku aadan in haddii ay ku qasbanaato in etoobiya ay dagaal ay la gasho si ay uga difaacato dhulkeeda iyo baddeedaba inay masar diyaar u tahay in arintaasi ay ka caawiso waxaana hadalkan madaxweynaha wadanka masar cabdiraftaax xasiisi uu kusoo beegmayaa xili dowladda soomaaliya ay raadinayso taageero diblomaasiyadeed oo ku aadan sidii ay u heli laheyd gaashaanbuur ay garab ay la noqoto kuwaas oo kasoo horjeeda damaca dowladda etoobiya uga jiro in ay hesho qeyb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya waxaana arintaas ay timid kadib markii adis ababa ay heshiis is ay ku gaareen somalilan iyo sidoo kale dowladda etoobiya wadamada caalamka intooda badan iyo ururada caalamiga ah ayaa kasoo horjeestay tallaabadaas ay adis ababa ee qaaday ay ku xadgudubtay madax banaanida soomaaliya waxaana jirta in sidoo kale dowlado badan oo carbeed ay sidoo kale ay soomaaliya ka taageereen eh, dhinacyo kala duwan oo ay ka mid tahay dhanka amniga sida dowladda masar oo madaxweynahoodu u dambeeyey inuu sheegay in ay diyaar u yihiin in soomaaliya xitaa qaab milatari ay u caawiyaan sidoo kale turkiga ayaa horey u sheegay in uu diyaar u yahay in soomaaliya haddii ay weydiisato eh, caawinaad dhanka milatariga ah uu siinayo hadaba hadalka kasoo yeeray madaxweynaha masar cabdifatax xasiisi oo dowladiisu u xifaaltan kala dhexeeyo adis ababa saameyn intee leeg ayuu ku keeni karaa xiisada ka jirta gobolka caawin intee leeg ayay noqon kartaa dowladda soomaaliya inay iska difaacdo itoobiya waxaa su-aashaas iyo kuwo kalaba falanqeynaya oo ka jawaabaya ee abuukar waa abuukar cabdulaahi yalaxow oo siyaasadda ka faalooda wariyeyna farxaan maxamed xuseen ayuuna u waramay sida aan ognahayba maalmahan waxaa gobolka ka taagnaa xiisad ka dhalatay waxaa loo yaqaana heshiis ay galeen ra-iisul wasaaraha etoobiya iyo mid ka mid a ah madaxda maamul goboleedyada waxaa loo yaqaano dalka soomaaliya muuse biixi kadib hadalhayn badan ayaa ka dhalatay marka eh, hadii uu heshiiskaas eh, ka noqon waayo eh, dowladda etoobiya ee ka noqon weyso wax badan baa ka dhalan karo sababtoo ah waxaa ka dhalan karto in gobolkii si guud ahaan xagga diblomaasiyada haday noqonayso iyo xagga qaralaas haday noqonayso inuu isbedeli karo oo xaaladda meesha hadda ay taagantahay meel ka fog ay gaari karta ayaa ka dhalan karto Eh, hadii ay noqonayso dhanka nolosha guud bulshada eh, hadii ay noqonayso dhanka diblomaasiyadda dhinac walba inay isbedeli karto ayaa ka dhalanaysa madaxweynaha tan iyo markii heshiiskaasi u dhacay waxa uu sameeyey dhaqdhaqaaq dhanka diblomaasiyada madaxda caalamka ayuu inta badan kala hadlay arrintan iyo dhibaatooyinka ka dhalan kara ugu dambeysay shalay madaxweynaha dalka eh, masar cabdifataax al sisi waxa uu sheegay in markasta ay garab taagan yihiin soomaaliya isla markaana etoobiya aysan ka yeelaynin inay fargeliso gudaha soomaaliya eh, dabcan madaxweyne madaxweyne cabdifatax wuxuu ka dhawaajiyey shalay khudbadiisa eh, in soomaali marxalad walbaba eh, shalan ay garab taagnaayeen maantana ay garab taagan yihiin marxalad walbo waxaa loo yaqaano soo wahjahdana ay diyaar u yihiin inay la qaybsadaan sida aan ognahayna astaasiisii waxay si eh, ay ishaayaan waxaa loo yaqaana ama geeska africa isku haayaan waxaa loo yaqaana eh, dowladan hadda eh, isku dayayso inay qaadato qayb kamid ah badda soomaaliya ee loo yaqaano ethoobia taasoo markaas ka dhigayso inta badan ragga ka hadlo ama ka faallooda ay ku fasirayaan inay mar walbaba ay isku qabtaan weliga nil ayna noqon karayso marxalad ama fursad loogu faaideysan karo ama dawladda soomaaliya ay ugu faaideysan karto in eh, waxa loo yaqaano ay ka raadiyso xulafaysi eh, ah, ama saaxiibtinimo ay ka raadiso eh, dalkan masar abtax cc haddii marka tallaabadaas la qaado waa tallaabo markaas keeni karto in dib ay ugu laabato ama dib ugu fikirto tallaabada ay qaadaysa etoobiya qaadayso la taliyaha amniga ee ra wasaaraha etoobiya marba hadal ayuu ku hadlaya oo markaasi iskhilaafsan xalay waxa uu sheegay in heshiiska ee somalilan ay la gashay etoobiya uu yahay heshiis ganacsi isla markaana aysan ahayn dhulboob ama dhulballaarsi marka horena wuxuu u sheegay in etoobiya ay bad lahaan jirtay dhulkaasina iyaga ay leeyihiin marka soo muuqato in jahwareer uu ka taagan yahay heshiiskaasi dowladda etoobiya sida aan ognahayba waxaa ka dhex taagan qalalaaso badan iyo rabshado badan baa ka dhex taagan qoomiyadihii inta badan way kaceeno xagga oromiyaanka oo hadda oo ra-isul wasaaraha kasoo jeedo hadii ay noqonayso tigreega haddii noqonayso amxaarada waa waa kaceen inta ugu badan marka ra-isul wasaaraha iyo xukuumaddiisaba waxaa ku furan qalalaaso dadka marka waxay sheegayaan in mm, culayskaas saaran uu iskaga dejinayo mooye ma jirto hadda fursad u muuqanayso in soomaali bad ay leedahay ama beri ay leedahay in lagu helayo xaalad hadda taagan marka waa dareemi kartaa marka culeysyada la saaray markii dawladda soomaaliya meel walba ay ka hadashay ee goob walba ay tagtay hadday noqonayso waxa loo yaqaano forogoboleedka igada maalowed shirkeeda u dhacay xita uu ka baaqday abiy axmed marka culeysyo badan waa saaran yihiin marka dadku waxay leeyihiin marka culeysadaas unbu iskaga fududeynaa mooye awood kaloo markaas maanta lagu qaadan karaa ama lagu hanan karaa in iyadoo aan ognahay in meel walbaba ama marxalad walbaba dowladda soomaaliya ay u marayso in taaka ama eh, wax kamid ah soomaaliya aan la qaadan karin eh, adduunka dhanna uu ogolaaday maraykanka iyo qaramada midoobey dhinac walba markii laga firiy ay ogolaadeen eh, ururka islaamka stag waxa loo yaqaana jaamacat alcarab wixii oo dhan marka waxay garab siinayaan soomaaliya marka awood markaas u muuqanayso etoobiya inay qaadato ma muuqanayso Eh, xiisada gobolka hadalka madaxweynaha dalka masar ee ahaa in etoobiya aysan ku qaldamayn soomaaliya hadday bad rabtan ay ka raadsato eriteria iyo jabuuti oo ay soomaaliya ku qaldamin marka etoobiya iyo masarna waa la ogyahay xiisada ka dhexeysa soo ma la dhihi karaa arrintan haddana xiisada cerka ayaa sii galaysa eh, waa waa la dhihi karaa dabcan waxaan ognahay eh, ma maanta iyo shalay ma aysan soo bilaaban xiisada ka dhexayso masar iyo ee ku salaysan webiga nayl waa marxalad mar walbaba soo jirtay wayna jiri jiraysaa waxaa loo e, yaqaano tanna waxay noqonaysaa waa waxay kusii shubi kartaa basiil bay kusii shubi kartaa maadaama soomaaliya ay doonayso inay xurufo iyo saaxiibtinimo la sameyso e, masar e, marka waa arin kor u sii qaadi karto marxalada ama xiisada hadda taagan eh, marka iyadoo marka sidaas eh, waxa loo yaqaan labadoodana ama labada dalba lagu tiriyo eh, qaaradan africa labada wadano inta badan ama wadamanka markii si guud loo firinay tobanka dalo ugu awooda badan ay isla soo galayaan marka waxa loo yaqaan waa xaalad aada usii usii cakiri karto marxalad ka jirta ama ka taagan gobolka marka haddii in dowladda etoobiya aysan eh, marxalad kale ama ama tallaabo kale qaadin oo ay ugu gol leedahay inay heshiiskan ama dib u dhigto ama ama xaalad kale u raadiso hadda marka maxaa xala etoobiya dhanka dhaqaalaha dhanka diblomaasiyadda dhammaan waxaa kasoo gaartay jab aada u xoogan marka hadii sidaan ay kusii socoto etoobiya soo lama dhihi kala qalaasaha gobolka ayay qayb ka tahay waxaan isleeyahay tubi gudaheeda dhalalaasabaa ka jiro oo sida horeba aan usoo sheegay eh, wamiyihii ay kaceen taasoo ka dhalatay xagga doorasho oo ama eh, wakti ku darsi uu sameeyey eh, ra-iisul wasaaraha waxa loo yaqaano haddii marka tii gudihii ay kaabto ama ay ku darsoonto tii gobolka ay ku darsoonto waxaa laga waxawaaye waa dhibaato inteeda la eg marka haddii aysan eh, fiirinin marxalad kaloo sababi karto eh, in xaaladan la dejiyo waxay noqon kartaa eh, in maadaama gudihiina dadka ay kaceen bulshadii gobolkana ay xagga isku haayaan soomaaliya masarna oo awalba ay ishaayeen oo doob badan ay ku taagneed eritrea sidoo kale Eh, mar eh, uu hadlayay madaxweynaheeda uu jawaab kulol hadalkii eh, abiy axmed uu ka bixiyey marka meel marxalad kalo ay ku raadi karaan ma muuqanayso saasa ahaatee ninka layihaada geella xitaa waa asa awood buu gelinayaa in marxaladan uu u raadiy abuukar cabdulaahi yalaxow ayuu kaasi ahaa dhanka kalena soomaalida ku dhaqan ee wadanka mareykanka gaar ahaan magaalada minnesota ee gobolka minneabolis ayaa waxa ay qabanqaabanayaan dibadbax xoogan oo ay kaga soo horjeedaan damaca etoobiya ay ku dooneyso inay ku hesho qayb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya qaar ka tirsan dadkii dibadbaxaasi soo qabanqaabiyey ayaa warbaahinta la hadlay ninkii diilay walaalkeen anana waanoo dan leeyahay daqarbaa gaari doone afrikaydaya walaalayaal dhammaantiin waxaan idin wargelinaynaa sidaa la sheegay in kulankaa dhici doona jimcaha aynu iskugu nimaadno dhammaanteen marka waxaan idin leeyahay annagu waxaan u taagannahay xoojinta iyo ilaalinta midnimada soomaaliyeed iyo wadaniyadda soomaaliyeed wadajirka iyo walaaltinimada soomaaliyeed waxaynu dhammaanteen u taagannahay difaacidda iyo ilaalinta dhulkeenna hooyo bad iyo beri buur iyo bannaan kulankaasi wuxuu ku saabsan yahay difaaca dalkeenna hooyo oo isaanu la soconno halis ku sugan waagaan yaraa waxaan maqli jiray hees tidhaahdaa nin lagu seexdow ha seexan laga yaaba waagaa in lala hadlaayey askariga qofka mas-uulka hay ee waxa weye madaxda ah laakiin maanta fariintani waxay ku aadan tahay qof kasta oo soomaaliyeed oo ay leedahay qof lagu seexdo ha seexan meesha lagu socdaa ma aha saylac meesha lagu socdaa ma aha lughaya meesha lagu socdaa ma aha somalilan waxaa lagu socdaa waa geeska africa qaybta ilaahay nagaga abuuray oynu awow ka awow iska dhaxalay halkaasaa duulimaad lagu yahay adduunka in badan xeerkuma shaqeeya maanta xooggaa shaqeeya Uh, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu anigoo ku hadlaya magaca midooga jaaliyadaha soomaaliyeed waxaan caawa halkan usoo istaagnay in aan soomaalida ku dhaqan gobolkan minnesota iyo nawaaxigeedaba in ay kasoo qayb galaan shirkan ama kulankan uu ku saaran in laga hadlo ama la dareensiiyo oo qof kastoo soomaaliyan uu dareenkaas uu muujin karo maalintaas ama uu maqli karo waxa ka taagan e, soomaaliya iyo dhibaatada micnaha nagu soo foodleh si aan u xoojino e, dadaalada e, soomaali meel walba ay joogaan ay ka wadaan waxaan rajaynaynaa inaad nagala soo qayb gashaan january labaatan iyo lixdeeda oo ah jimcaha soo socda waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan magaalada minnesota ee dalka mareykanka oo ka hadlayay eh, qabanqaabada dibadba xoogan oo ay uga soo horjeedaan damaca etoobiya ay ku dooneyso in ay ku hesho qayb ka mid a ah badda iyo bariga soomaaliya waqtiga uu dibadbaxaasi dhacayo ayay sidoo kale iclaaminayeen aday taladii ku segto sidaad moodaysa mahe warhooy soomaaliya soomaali baale xaraash xaraash xaraash iyo xoolo jaban xaraash war inadeer maxaad xaraashaysaa waar wax walba waannu xaraashaynaa oo inadeer bisaaraddaasi goormay ku taabatay war damacaa nala fogaadee wax ma gadanaysaa ma guurtadu ma ku jirtaa war berri iyo badba oo naga diyaar dhudhuulamaala waa kan ra-iisul israel benyamin netanyahu ayaa waxa uu diiday eh, shuruud ay kooxda xamaas ay ku xirtay wadahadal in ay la galaan israel amaba in la heshiiyo oo dagaalka khaza si uu u joogsado kooxda xamaas ayaa horey waxay usoo saartay qodobo uu netanyahu uu ku tilmaamay inay yihiin kuwo aan la aqbali karin shuruudaha ay kooxda xamaas ay ku xireen in ay dagaalka joojiyaan waxaa ka mid ahaa qodobka koowaad in si deg degaa ah loo joojiyo dagaalka khaza oo isra-el ay joojiso in ciidamada isra-el laga saaro magaalada khaza iyo sidoo kale damaanad qaadka caalamiga ah in xamaas ay maamuli doonto magaalada khaza iyo in lasii daayo dhammaan xubnaha ururka ee u xiran isra-el oo xitaa ay ku jiraan kuwii loo xiray weerarkii toddobadii oktoobar dhacay waxaana sidoo kale jirta in markii intaasi la sameeyay kadib ay kooxda xamaas ay sii deyn doonto maxaabiista ay ka heyso dhanka israa-el waxaana eh, shuruudahaasi ee kooxda iskacaabinta ee xamaas ay soo bandhigeen ay yimaadeen kadib wada hadal ama dadaalo diblomaasiyadeed ay sameeyeen mareykanka qatar iyo masar kuwaas oo doonayay in wadaxaajood laga gaaro ama uu guuleysto wadahadalada la xiriira in dagaalka khaza la joojiyo sidoo kalena lasii daayo maxaabiista ay hayaan kooxda xamaas ra israel benyamin netanyahu waxa uu sheegay in aysan marna aqbalaynin oo aysan suuragal ahayn marka la eego shuruudaha ay kooxda xamaas ay ku xirtay in ay maxaabiista israel ay ka heyso ay sii deyso balse netanyahu waxaa saaran cadaadis xoogan oo ku aadan in uu aqbalo dalabka kooxda xamaas si loo sii daayo eh, ciidamada iyo sidoo kale dadka israa'iil u dhashay oo ay gacanta ku hayaan kooxda xamaas waxaana jira in maalmihii lasoo dhaafay tobanaan kun oo ruux ay dibadbaxyo xoogan ay ka dhigayeen magaalada tal aviif ee caasimadu ah israa'iil kuwaas oo dalbanaya in ra-isul wasaaraha israa'iil uu ogolaado wadahadalka kooxda xamaas sidoo kalena uu aqbalo shuruudahooda si loo sii daayo dadkaas ay gacanta ku hayaan kooxda xamaasna waxa ay ku tilmaamtay wixii ay sameysay toddobadii oktoobar inay ahayd tallaabo muhiim ah maadaama maanta caalamkoo idil uu kusoo jeestay isra-el sidoo kalena ay jiraan dibadbaxyo ka dhacaya qeybo ka mid ah yurub kuwaas oo lagu cadaadinayo sidii ay dowladaha galbeedku ay wax uga qaban lahaayeen isra-el dadka shacabka ah sida gardarada ugu gumaadeyso magaalada khaza ee dhulka falastiiniyiinta waxaana jirta in sidoo kale lagu wado in golaha midooda yurub uu kulan iskugu yimaado maalmaha soo aadan kulankaasina laga soo saaro cunaqabateeno ka dhana israel maadaama wadaxaajoodada galbeedka ay raaliga ay ka yihiin oo idil ay israel ay iska diiday oo idhigaha ay ka fureysatay waxaana jirta in sidoo kale mareykanka uu si weyn ugu ololeynayo in la helo dowlad ay leeyihiin dadka falastiiniyiinta ah si colaada gobolka ka jirta ee u yaraato balse israel arrintaasi si weyn ay uga soo horjeedaa oo netanyahu waxa uu sheegayaa ilaa galbeedka jordan in iyaga ay maamulayaan dhanka shiinaha hadii aan eegnana ugu yaraan afartan iyo toddoba ruux ayaa la la-yahay kadib markii ay ka hoos mareen burburka buuro ku yaala waqooyi waa koonfur galbeed ee dalkaasi shiinaha gobolka ku yaala ee yunaan la yiraahdo waxaana jirta in warbaahinta qaranka ay warinayso in kooxaha gurmadka deg dega ay ah baadigoob ugu jiraan helisa tobanaan ruux oo la sheegay in aanan geeri iyo wa geeri iyo nolol midna lagu haynin waxaana jirta in dhacdadan si weyn looga hadalhayo gudaha shiinaha in ka badan shan boqol oo ruux ayaa ilaa iyo haatan lasoo badbaadiyey waxaana kooxaha gurmadka deg dega ah ay ku hoolan yihiin sidii ay u badbaadin lahaayeen dadka ay suurtagalka tahay inay badbaadaan bishii januari sanadkii laba kun saddex iyo tobankii ugu yaraan sideed iyo toban ruux ayaa ku dhimatay gobolka shinshong la yiraahdo oo isla kamid ah gobolada ku yaala wadankaasi shiinaha waxaana arintan ay dhacday kadib markii dhacdo midan oo kale ah ay waqtigaasi ay dhacday mareykankana gudoomiyaha gobolka florida ayaa si weyn loo hadalhayaa markuu iskaga haray ama uu ku dhawaaqay inuu iskaga haray gebi ahaanba tartanka xisbiga jamhuurigu uu kusoo saarayo musharax ugu tartamaya doorashada soo aadan ee mareykanka ee laba kun labaatan gudoomiyaha gobolka florida ron de santes ayaa sheegay in aysan u muuqanin waddo uu ku guuleysan karo sidaas darteedna uu tartanka iskaga haray waxa uu taageero u muujiyey madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump kaas oo doonaya in mar kale saaxadda siyaasadda mareykanka uu dib ugu soo laabto doorashada gobolka new eh, hampshire ayaa waxa ay tahay midda kala saareyso musharaxiinta balse weli waxaa tartameysa oo iyada rajo wanaagsan leh nika heli taas oo dooneysa in ay usoo harto doorashada kamudambeysta ah ee eh, ay la geleyso ama qofka jamhuuriga kasoo baxo uula geliyo madaxweynaha mareykanka jo biden kaas oo sharciga u ogolaanayo in afar sano kale uu sii tartami karo mase waxaa loo badinayaa in iyada iyo tartanka trump dhex mari doono ee gobolkan uu noqon doono mid aada u adag waxaana jirta in la kala cadeyn doono ugu dambeyn bisha november ee sanadkan cidda tartanka la geli doonto madaxweyne joe biden waa doorashada wadankaasi mareykanka iyadoona sidoo kale donald trump dhanka kale ay ku furan yihiin dacwado la xiriira in gebi ahaanba laga reebo tartanka wadankaasi mareykanka ama doorashada dalkaasi mareykanka inkastoo arrintaasina aysan xoog badneyn markan dhankii xubnaha haddii aan aadin waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadalleed afar ka saca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan xubinta wadajir waxaa idin socodsiinaya anigo cabdirashiid ibraahim cali iyo weliba ister maxamed ister waxaynu ku bilaabayna hadalleeda afar labaatanka saacad kaloo hadalcayadaynu ku bilaabno tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir waxaynu ognahay in shalay kulan xiisa badan la ciyaaray ee eh, wada ciyaareen jubbaland iyo weliba xulka maamulka ciyaartooyda ee eh, gobolka banaadir markuunu eegno waxay ahayd ciyaar xiisa badan ciyaartaasi ayaa kusoo dhamaatay barbaro goola la-aana taas oo ka dhigan in eh, xulka maamulka galmudug iyo weliba xulka gobolka banaadir ay isku aadi doonaan eh, wareega afardhamaadka tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir taas oo ka dhigan in maalinta arbacada ay ciyaari doonaan eh, gobolka banaadir iyo weliba ciyaartooyda maamulka galmudug waa kulan xiise badan oo la sugayo waxaynu ognahay labadan finaal ay ku kulmeen sidoo kale kulankii ugu dambeeyana la garaacay xulka ciyaartooyda maamulka galmudug marka markaada leheynta ugu badan waxa ay tahay in ay isku aadaan eh, markaynu eegno galmudug iyo banaadir waa wax inta badan la saadaalinayay maadaama labada kooxood sanadkan laleeyahay midkood ayaa ku guuleysan karaya tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir inkasta waxaa weya sanadkan hirshabeelle iyo weliba jubbaland iyaguna ay khatar badiyeen sidoo kale jubbaland iyo weliba hirshabeelle iyaguna wada ciyaari doonaan samafinaalka marka midii soo gudubtaa hirshabeelle ama jubbaland ayaa finaal aadi doonta halka sidoo kaleetana markaynu eegno kooxdii soo gudubtaa galmudug mise banaadir midkood ayaa final aadi doona marka finaalka waxaynu daawan doonaa hadduu abiidmo inay isku soo aadaan ama hirshabeelle iyo weliba galmudug ama haddii kale gobolka banaadir iyo weliba jubbaland ama jubbaland iyo weliba galmudug ama hirshabeelle iyo weliba gobolka banaadir waa macquul marka waxa weyaan sanadkan waynu arki doonaa cidii ku guuleysan doonta tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir oo sanadkan sanadadii hore ka xiisa badan dhanka kaleetan haddiinu eegnana eh, hadaleynta kale jirta waxaa weeyaan madaxweynaha masar cabdifataax al siisi oo ka hadlayay shir jaraa'id oo wadajir ay u qabteen isaga iyo weliba madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa si cad u sheegay inaanay jiri doonin cid handadi karta amniga soomaaliya iyo weliba nabadda soomaaliya wuxuu leeyahay soomaaliya waa dal carbeed waxay ka mid tahay jaamacadda carabta sidaa darteedna waxaa xaq ay u leedahay jaamacadda carabta inay difaacdo haddii ay u baahatay weliba sidaasi marka aan leeyahay ma ahan inaan qolo kaleeto oo u goodinay leeyahay laakiin soomaaliya ciddii faragashataa ama handada waxay handaday masar marka allama haddii masar maanta waxay u diyaarsan tahay inay difaacdo soomaaliya khatar kasta oo kusoo wajahan waan ka difaacaynaa yuu leeyahay madaxweynaha wadanka masar waayahay hadaleyntaayaan intaan kusoo gabagabaynana dhegeystayaal markaana keen qormooyinka waa tahay cabdirashiidow hadii aan ku bilaabo qormada ugu horreysay dhankayga waxa ay leedahay sumcadda dhabta ah waa sameynta shayga saxda ah ogaanshiyaha qofna inuusan u socon inuu ogaado haddii aad qabtay ama aadan qaban qabo sheyga aad u malaynayso inaadan qaban karin ku guul guuldareyso mar kale isku day marka xigtana si wacan u qabo dadka kaliya aan weligooda dhicin waa kuwa aan weligooda korin siliga waa kuwa aan weligooda korin siliga qaybtiisa sare anaga midkeen wuxuu mas-uul ka yahay noloshiisa qof kale kama aha ama xitaa kama noqon karo mid ka mid a ah waxyaabaha uga adag ee nolosha la barto waa buundada in laga gudbo marka aad hoos u dhigto qiimaha waxa aad qabanayso adduunka oo dhan hoos ayuu ku dhigi doonaa haddii aad rabto inaad gaarto hadafyada noloshaada waa inaad ku bilowdaa isbiirad iyo hayikicin qormadan waxaynu kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed cabdinuur way haystaan ugu dambeyntii qormada ugu dambaysa dhankeyga waxaa lagu bilaabsay tan waxaa leeyahay noloshu waxaad u baahan tahay inaad xil iska saarto sidii aad u maareyn lahayd caafimaadkaaga lacagtaada xiriirkaaga iyo weliba eh, farxadda inta aad nooshahay noloshu waa safar ee eh, maaha meel loo socdo maaha in la gaaro dhammaadka nolosha noloshu mar weliba waxaay u baahan tahay inaad marka koowaad taqwada allah subxaana watacaala ku xirhnaato sidoo kaleetana nolosha waxaa muhiim ah inaad noqoto qof kuulaysta haddaad noqoto qof guuldareysta waxay ka dhigan tahay in noloshaada aysan waxba micno ku lahayn laakiin mar walba guusha keliya kuma xirno in adduunya aad qabsato guusha micnaheeda waxa weeyaan in adduunyo iyo caakhiraba labadaba gacanta aad ku qabsato nabigeen maxamed sal allahu caleyhi wasalam wuxuu yidhi adduunyada qofkii doonayo gacanta bidix waa inuu ku qabsadaa halka aqar qofkii doonayna gacanta midig ku qabsadaa ayuu qoraaga qormadan kusoo gabagabeeyey waxaanu soo hegay qof baraha bulshada kusoo gala maxamed abshir guud ahaan dhegeystayaal waxaa intaas kusoo gabagabeynaynaa xubintii bandhiga warbaahinta bulshada aad kala socotaan idaacadda rediyo kulmiye naxariisteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeybka ah barnaamijka ogaal haddii aan eegno dalka ruushka ee gaar ahaana gobolka uu maamulo ee ka tirsan wadankaasi ukraine waxaa soo warinayaa in sooq ku yaala dab xoogan uu ka kacay khasaaro xoogan arrintaasi ay dhalisay ugaraantii labaatan iyo todoba ruux ayaa la sheegay in lagu dilay weerarka laga geystay magaalada doniska la yiraahdo oo ka tirsan dalkaasi ukraine balse ay moscow ay maamusho waxaana jirta in weerarkaasi uu ka dhacay suuq mashquul badan oo halkaasi ku yaala waxaana jirta in tirada dadka waxyeelada ay kasoo gaarta ay sii kordhayso oo waqti kasta ay suurtagal tahay in dadka kale ee tirada badan ee ku dhaawacmay weerarkaasi ay u geeriyoodaan dhaawacyada soo gaaray ciidamada ukraine ayaa gobolka waxa ay ka geystaan howlgallo ka dhan ah kuwa ee eh, ruushka mana jirto ilaa haatan war ku aadan cidda sida rasmiga ah wararkaasi uga dambeysay waxaana jirta in mas-uuliyiinta ukraine ay iska fogeynayaan in wararkaasi mas-uuliyadiisu ay iyagu ay leeyihiin balse ilaa haatan si cad looma hayo cidda weerarkaasi fulisay wakaaladda wararka f b waxa ay sheegaysaa iyadoo soo xiganaysa ilo gobolka jooga in khasaaruhu uu yahay mid aada u baaxad weyn ruux ka tirsan dadka goobjoogayaasha ayaa yiri waxaan arkayay qiiq xoogan oo cirka isku shareeray haweenay oyneyso iyo sidoo kale dad kale oo iyagana dhibaatooyin kala duwan ay soo gaareen waxaa jirta in eh, warbixin ama qoraal lasoo dhigay barta facebooka ee ciidamada ukrain ay ku leeyihiin in dhankooda ay sheegayaan in aysan wax luga ku lahayn howlgalka ama weerarkaasi ee eh, lagu qaaday suuq ku yaala gobolkaasi ama magaaladaasi donetski oo ka mid ah magaalooyinka ku yaala ukrein balse ay ruushka ay maamulaan waxaan sii wadi doonaa dadaaladeena ku aadan sidii aan xasiloonidii kala dambeynta usoo celi lahayn ciidamada ruushkan aan uga adkaa lahayn ayaa sidoo kale qoraalku lagu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ruushka waxa uu ku tilmaamay falkaasi inuu yahay mid argagixiso oo ka dhan ah ama looga soo horjeedo nabadda dadka halkaasi ku nool waxa uu sheegay in arintaasi ay tahay wax aan loo dulqaadan karin jawaab deg degan ay ka bixinayaan doniski waxa ay ka mid tahay magaalooyinka uu ruushka uu maamulayay tan iyo laba kun iyo afar tobankii waxaana haatan ay ka mid tahay meelaha sida adag ay dhibaatooyinka uga dhacaan guud ahaan barnaamijkii eh, waa gabagabada ama qeybihii ugu dambeeyay ee barnaamijka ogaal ayaan maraynaa markan waxaad kusoo dhawaataan xubintii kale ee kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadiyi gobolada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalka kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kale maanay warhee ma haysiine xalay soomaalida addisay qabsatay aadaala aadaala cagtii joogsa weysaa mar ceeb la kulantaa waran weliba dheega jiray nin ugaarsanaayo asna la ugaaranaayo war kale maanay waa falantihiine jenaraal indha haddaa yidhi hadda kahor ardisaba baan ku dukanaynaaye mawaalidiiad keenteen barbow awal baan etoobiya amaha ku lahayne addiisna kuma filla war waxaa kaloo la yidhi nin korreeya sii durug marbay kadar ka tuurtaaye wax kaadsiime lagu waayey bay keeni waalidu war waxaa la yidhi guutooyinka soomaalida ee addis la wareegay waxay adeegsan degganayeen gantaalada riddada dheer ee sheerta gawaarida qufulan ee laykiska loo yaqaan madaafiicda laayaanka culusa ee komentiga xabadaha shiishka aan lala sayreen ee magacoodu riblayga yahay iyo weliba diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee iska loo yaqaan kuwaasi oo dagaalka wejigiisa horeba guusha siiyey soomaalida hayaay waar walla weynay arrinku seelac iyo lughayee joogtaye goormaaddi sababa u gudubteen waaqlow adugu waxaad dhulka u bixinaysay suu ictiraaf keliya maaha war markii addisaababa la galay waxaan ku riyooday soomaalidu isku qabsatay sidii magaalada loo maamuli lahaa ciddii maayarka noqon lahayd iyo ciddii booliiskii militariga loo dhiibi lahaa waxaana soo xasuustay gabayuu hadda kahor abwaanguuro tiriyey oo uu ku lahaa mar aan tuurna mooye ma u jirin go'aan iyo mabda' lagu heshiiyiyo mowqif iyo axdi u yiilurmowtaa maxaad ula yaabaysaa baa lagu qaybinhayaa <laughs> abwaangur wali kale ka daray macbuud baan ku dhaartay ama leeshiyooyinkii tagay waa sii muuqday aabi markay muran bilaabeen war wallaweynay guusha la gaadhay muusaa sabab u ahaaye maxaan ugu eedaynaysaan aryaadaha warka anaad iga dhex gasheen dad falanna waa tihiin xala muggii facebooka inta soomaaliya ku yaacda addi sababa ununkaale ay dhaheen adduunyadiyo etoobiyaankiba waa yaabeen sababtoo ah meel kasta addisababa soomaaliya iyo calanka soomaaliya leesraaciye xataa ajaaniibta iyo wareereen oo warkii soomaalida rumaysteen aaqaar wadamo kale ka soo warramaya addisababa soomaaliya waa jeclahay soo qoreen hadda itoobiyaanka saaka daafima cunina waxay ku mashquulsanaayeen shimaana la qabsado xitaa heesihii itoobiyaanka waa oo soomaaliyay ka dhigeen waxaan arkaya hees la qaadayoo leh wani maanay badda waa difaacanay waa galnay addis ababe Eh, ah ah adhiya ah. cabdi kuusow tanu tii ilmaha waaya qaara waxay qaadeen kuwii hore waxay dhaheen oy hooy abiiyow inaan hernayna moodaye hadde waa nakanoo hadde waa annagii naw waaryaarayn muhiimdii baa fiirsateen mise sheekadu waa dhab warwaqla warmayside galladaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye warbaryaaw riitan karoong mahay marne rabow runniinka weel warbowa etoobiya dulbiya daandaansi waynaga day weyde sow lama hora ninkii dayn cunay ka dimbray war waxaan maqli jiray waxbase wax beer bay leedahay hadda ma'adis baa ciddale lagu muransan yahay galadaan sugayniyo wakhtigii wayna soo galaye war soomaalidu qaaday ee adis ababa ay ku qabsadeen itoobiyaanka ku horreeyey sababtoo ah maalmihii lasoo dhaafay oo dhan sayla iyo loowi caddaan laga celi waayey garsoorihii cayaaraha afrika dhexdhexaadinaya cumar cabdulqaadir cartanna waxay dhaheen annaga waaye garsoorahaas ee soomaali maaha maalmahanna komintigooda waa laga harsan la'ay marka halay weerar waxaa lagu qaaday caasimadoodii lagula wareegay natiijadiisuna waxay noqotay difaaca caasimadooda adisaababa inay galaan oo hadda dhulkii aanu siinay miyay ka quusteen lijarad loodla ka makadhoo warya ubow haddamba waxaad leedihiin war itoobiyan abigu galu layl daran yahe yaanba loo arxamay arya bashiiro waxaa kaloo hore loo yidhi adduunyada markuu ilaahay dhise aadmiga sime ninna asaagii inuu addoonsado uma abuurine oo hadda walloweyne ma waxaa soo wadaan war kalamaanay war ma haysiine caasimada puntland ee garawey war ammaankeeda haddaa la sii adkeeyey madax badan baa isugu tagtay baa la layidhi huteeladiina waa ciirciirayaan kuwa kalena waa ku sii socdaan xataa madaxweyne xasan sheekh waa uu baa la yidhi caleemasaarkii madaxweyne dani oo labaatanka bisha in la qabtay la rabayna dib baa loo dhigoo shan iyo laga dhigay marka waxaa la yidhi toddobaadkan halkaas waa la isugu wada tegayaa waar caleemasaarka madaxweyne muuse bixima lagu macsuumay wah waaglow bii waraab lamadii dhulawkay loo sariirseedayaana warwarkayga dhex gelinine madaxdii la casuumay waxaa la sheegay inta badan inay aqbaleen hase yeeshee waxaa ka cudur dartay baa la yidhi farmaajo iyo axmed madoobe warbow kuwaasasiba booskooda buuxin kardhae kudayow buntland kudayo siday dowladdeedu tahay warbashirneelo waxaa la yidhi qarashka ku baxaya caleemasaarka beni daacish waa looga xurayn karaa buuraha galgala war beesooda batay husku sanad guurada madawiine lafta gareen bay imakool walkuurayo kori war madaxweynaha galmudug qoorqoor hadduusan turkiga ku dhigan xaflad sanad guura dhuusamareeb kuma qabsan lamana caleema saarin xitaa obow sabti hobya laga jaasahayey xaflad hobusan qobsan walaajay usle isku ahmaday masgaraabiin giibi war madeeyo war mahay sida isku aamu tartanka waa ka bax war muxuu isku aamuu ka baxaa hal ciyaarba ma dheeline obow haddama kursiga kaydku caan ku noqday war dadkaa lagu cabsiinayey war koox tartankan weligeed badinin oo haddana kaalinta koowaad ku jirta ee nasiibkii caraf wado waa hirshabeelle tartankii iyo ayagay gobolka banaadir dhex marayna saddex gool iyo saddex dhibcood firii ahaa la siiyey hadda markay koonfur galbeed baaqatayna saddex gool iyo saddex dhibcood kale haddana la siiyey marka waa si gurubsaxayaan ah wixii la siiyo maylinka garaama beeshinka iyaartooyda nagadeena obow koob kale maa ugu dardhaanin war wasiirka ciyaaraha hirshabeelle masracaynte faataxaduu xalay akhrinayay war tartanka dib u soo laabtay oo lagu bilaabay jubbaland iyo banaadir umarka aboowma xasan iyo xamsa dheelahaya waar bashiiro waxaan maqli jiray shirib iyo dhaanto waa shirkee shaqaysta hashalaayine bow maadiga badda baa saa u hadlahaya war bashiiroo igama dhoweed ummadda halugoyn aryaadhaha samige cabdullana waxau yidhi eh. how murunyadoodya miliqya eh. ma macaa isdaba maryayn eh. murunyadoodya miliqya ma macaa isdaba maryayn warkalamaanay war ma madaxweynihii hore dalka nigeriya jenaraal obasanjo wah obasanjo waa jaanji noola warwarkaanaga dhexgeline midowga afrika waxay u magacaabeen ergeyga dhexdhexaadinta soomaaliya iyo etoobiya seena loola dhexaadinaya dad ay wax ka dhexeeyana la dhexaadiyaa ile afrikaanku waaba dulmi socda obowa ku qabsa ku qadimaysada miyaadan maqal obowa tiidayn ani le tiidan halkii lileeyma dheegne war bowa wax laysku qabsadaay bad kuma jirin war waa madaxweyne xasan sheekh wuxuu yidhi etoobiya khaladkii ay gashay ilaa ay ka laabat wax wada hadalahu ma jiro la gelayno hayaay war muuse meeshuu ku yaabay buu fadhiyaa <laughs> waaqlow awood baan jirin xaggaygo afkii baa juuqda gabayo dheegi jari siyaasadda waxba ka fahmine madaxweynaha somalilan muuse biixi geyma adag buu cayaaray indhihii caalamka waa iska soo jeediyey kuwii somalilanna waa iska sii jeediyey usiina habarshiishmakadhimanehe waar madoyow haddaad hargeysa cagtaa soo dhigtay liintaad jeelka ku cabaysaa war waaqlow laascaanood hadda kama soo tarxiili kartid dee halka ayaanu noo soo dhaafin war waaqlow baydhaba adigu waa tegi kardhaa budaa wariya ma imbinaay idhibaydo burugluku waraabiyahows lutaad dhika horta gobolkayna hiiraan ama kii horebada waa lahaa jiray yaa ka leexi hayehe ma etoobiyaad sii lahayd war cabdikuusow bawa hiiraan bad ma leh webigaaga cusbayso war mudug bad waa leedaha miyadna yamayska aqoon war kalamaanay war ma haysaane eh. xabsiga magaalada dhuusmareeb waxaa ka fakadaan la yidhi eh. afar maxbuusoo saddex ka mid ay toogasho ku xukunayd ubow waa la qabtay waa la xidhay waa dhintay waa baxsaday miyay maraysaa war liibaan lugcad iyo cadhays eh. ma fakan beesha u nabaysteen dhuusmareeb ay joogaan waar qolada baxsatay mahangool baa ka mid ahaa reer mudugu markaasoo kale waxay yidhaahdaan waa loo shuqfaldalooliyey war haasan sheegasan maxbuus beledleybaha inasea ka baxsadaayan war kalamaanay waxba lidiima sheegi karee farsamadu waa tiro badan tahay maalbaabkay ka baxeen mise ma habeenay baxeen horta mise maalin yaa katiinada garadaa ku xidhan farayaashooda hayey war macagtooday maaleen mase gaari baa lagu qaaday xabsib albaab ma lahayn miya now warda mawaardiydiiba casho doontay war isinlayma eri jirne sidaan waa aan naqaana sidaanna waan u garanaa hadday gacahan tusaan tahay meelbay furdug ka leedahay waxaad dhegaysteen xubinta kalamaan oo qayb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiya guud ahaanna barnaamijkii halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa tan iyo kulanti dambe sidaasii nabadgelyo